bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtna wcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimam abuاlxusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllah qala xadaثna yaxya bnu yaxya الtamimi wsaciid اlmansuur waaburabic اlcataki wabu kamil الjaxdari fii baabi shajaacaة الnabiyi slى اllah عalيh walih waslm wtaqadumi lilxarbi shajaacaة الnabiy geesinimadii nabiga inuu ahaa shaksi geesi ah shajaacada iyo geesinimada iyo taqadumuhu lilxarbi dagaalka markuu imaado inuu nabiga u horrayn jiray oo qofka saxaabada nabiga calayhi salaam ugu geesisan waa ka nabiga garab taagan wax ka horrayn jiray maba lahaa fi lxarbi waalqitaal nabiga calayhi salaatu wasalaam shajaacada iyo geesinimaduna waa khaslo xamiida waa sifo wanaagsan oo qofka inuu ku sifaysan yahay ay tahay waxaa ka soo horjeedo oo ah jabbaannimada iyo furinimadana waa wax xun oo damiim ah walidaalika nabiga ilaahay ka magangeli jiray min aljubni waalbokli fulaynimada iyo bakhaylnimada waxyaalahu nabiga ilaahay ka maangalo ee adkaartiisa iyo adciyadiisa yowmiga ayay ka mid ahayd qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi wa saciid bnu mansuur wa aburabiici alcataki sulaymaan ibnu daawuud wa abu kaamil aljaxdari fudayl ibnu xusayn wa lafdi lyaxyaa lafdiga xadiidka yaxyaa iskale qaala yaxya akhbaranaa wa qaala aakharaani xadaanaa xamaad ayay dhaheen xamaad ibnu zayd ibnu dirham can haabitin ibni aslam albunaani can anas ibni maalikin ibnu nadar abu xamsata albasri radia allahu canhu waardaa khaadimu rasuuli illaahi sala allahu aleh waali wasalam qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka wuxuu ahaa axsana annaasi ka dadka u wanaagsan dhinac kasta marka laga fiiriyo axsan buu ahaa fii daatihi wa akhlaaqihi wa acmaalihi axsana annaas wa kaana wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaam ajwad annaas dadka midka oo ugu deeqsisan buu ahaa xagga deeqda iyo sakhaha iyo catiyada iyo siismada ajwad annaas xagga khayrka iyo ku dadaalkiisa ajwad annaas ayuu ahaa rasuulka calayh salaam wa kaana wuxuu ahaa ashjaca annaas dadka midka ugu geesisan buu ahaa yacnii meesha ugu korayso mubaalaqada ayuu ka bilowdaa rasuulka calayhi salaam ashjac ajwad axsan walaqad fazica waxaaba argagaxay istusaabu rabaa inuu ku tusiyo oo nabiga geesinimadiisa tusaysa oo saxaabadii oo dhan iyo madiinahoo dhan uu kaga hormaray nabiga calayhi salaam walaqad fasica waxaa argagaxay ahlulmadiina reer madiina daata leyla habeen habeennada ka mida iyo argagax iyo qaylo ayaa ka yeedhay waddankuna waa waddan colaadeed cadowgu baa ku xeeran mid daakhili oo yahuud qaybaheedii kala duwana iyo mid khaarij ahoo duulaan iyo khasawaad iyo weerar joogto ah ayaa lagu hayay faindalaqa naasun dad baa yaacay qibala sawt xagga iyo dhawaaqa meeshii ay u ka yeedhay dad baa intay guryahoodii alaabtoodii didiyaarsaneen bay aadeen oo iska dhigaayeen oo una arkaayeen inay oogu horreeyaan fatalaqaahum waxaaba ka hor yimid rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam oo raajacan soo noqday ama raajacan xaaluyaa kii soo laabtay nabigoo meeshii qaylada ka yeedhay mar horeba intuu tegay soo gadoomay walxaal qad sabaqahum uu uga hormaray kuwan hadda socdaa ila sawti qaylada meesha ka yeelisa uga hormaray wahuwa nabigoo calaa farasin fara saaran liabii dalxata uu lahaayoo curyiin ah midaan koora lahaynoo iska leeddaa fii cunuqihi xaal luquntiisa nabigu way suran tahay assayfu seeftii wahuwa yaquul asagoo leh buu saxaabada ka hor yimid lam turaacu lam turaacu argagax ma jiro ninima argagixiyo wax ka argagaxdaan ma laha weesha qaylada ka yeedha anaa soo ogaaday waxba kama jiro ogaada noqda ayuu leeyay nabiga calayh salaatu wasalaam oo <clears throat> inta kuwa kale ay isdiyaarinayeen oo ay ciidanku ha israaco nabiga keligiibu intuu dusay oo weliba faraskii inuu kooreeyo oo uu lijaamkii iyo koorihii iyo koorihii korka waxuu kama gaarin rasuulka calayh salaam faras isaga uu leeyahay inuu iyo baqashiisana kama gaarin kii u dhowaabo dalxaal ahaan buu wuxuu yidhi caariya isiibaasha ergiso yaa waayahay markiiba waa ku dhacay nabiga calayhi salaam halkii markuu tegay xogtii soo ogaaday sidii la moodayay noqon weyday saxaabadii oo socota hadda kow ayuu ka hortago yidhi waxba dhib ma jiro anaa waxii o dhan ba soo ogaaday wa yadullu calaa qidmati shajaacatihi sala allah aleh wasalam geesinimadiisa ma dhul fogeed wey waa nakiciya iyo walba meeshaa fiiriya midna muan sugin nabiga sala allah aleh wasalam amhiladii ka mid tahay wayna badan tahay tusaalooyinka tusaaya nabiga geesinimadiisa waxaan soo marray fii qaswati xunayn qaswadii xunayn dagaalkii nabiga calayh salaam uu niman rumaadoo hawaasinaha uu ay la galeen saxaabadu oo saxaabadoo dhan ay jabtay in yar mooyeene asaga raggii u horreeyey ee dagaalka sii gelaaya waa kuwa ahaaye laga reebaya baqasha nabiga inay gasho abu sufyaan ibnulxaarif iyo ninkii la dhihi jiray cabbaas oo camru rasuulillaahi ah waa kay nabiga celinayeen isagana uu raba cadowga dhexdooda sii galo oo weliba uuna isqarinaynin oo magacii lagu yaqaanay iyo aabbihii lagu yaqaanay uu ku dhawaaqaayo ana nabiyun laa kadib ana bna cabdilmualib baan soo marray isagoo nabiga leh calayhi salaatu wasalaam qaala wajadnaahu nabiga wuxuu yidhi markaasuu wuxuu tacliiqiyey mashhadkii markuu ka soo warramay ayuu haddana xaaladdii nabiga calayhi salaam iyo faraskii u dhexaysay ayuu ka sheekeeyey wajadnaahu waxaan hellay faraskii baxran xaariya bad faraskii abudalxa ee manduub la dhihi jiray ee socodka gaabnaa ee batiiga ahaa ee taqaaneen maanta bad buu noqday bad saasuu nabiga u fuulay calayhi salam korka uga fadhiistayba waxaa weye barakatu rasuuli rasuulillahi baa intay ku dhacday ayuu dee jaraa jaryan lam yajri qablu hadda kahor oraduuna ordin ow inahu la baxrun waba badba qaala wa kaana wuxuu ahaa faraskaasi farasan faras yubaa'u baiinimo loo nisbeeyo yubaa'u ee yunsabu ilaa albui socodgaabnibaa lagu yaqaano macruuf buu ku ahaa yucrafu bilbud'i walcazi wa su'u sayr socod xumi baa lagu yaqaanay maanta laakiin maadaamuu nabi maxamed yahay calayhi salaam qofkii dhabarka kaga fadhiist wuxuu noqday bad buu noqday oradkiisa taana waa lagu yaqaanay nabiga calayhi salaam oo meel allaala meeshuu nabigu taabtay iyo wuxuu u dhowaadaba mubaarak buu ahaa calayhi salaatu wasalaam isagoo nabi iyo risaalo midna loo magacaabaynoo caruur ah oo yar ayaaba islaantii nuujinaysay xaliimatu sacdiya la dhihi jiray ayaa la yaabtay barakada nabiga calayhi salaam reerkii o dhan ba reer barakaysan buu noqday caanaheedii waa dararaday arigii baa dararay reerkii o dhan baa barwaaqiya khayr iyo nicmo helay soo geliduu way soo dhex galay calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa abubakar bin abi shayba qaala xadaana wakiic ibnu jaraax ibnu mariix irayaasi can shucbata ibn اlxajaaj alwaasid abu bisnaam can qataada ibni dicama asaduusi can anas ibni maalikin radia allahu canhu albasri qaala kaana bilmadiinati magaalada madiina waxaa ka dhacay fasacun argagax fastacaara nabiyu nabiga calayh salaam baa caariyaystay farasan faras liabi dalxata uu lahaa oo yuqaalu lahu la dhihi jiray manduub magaciisa farakibahu waa koray nabigu faqaala wuxuu yidhi maa ra'aynaa maanan arkin min fasacin wax laga argagaxo wain wajadnaahu waxaana hellay faraska inahu shaaniy wajadnaahu faraskii hellay labaxran xaaluu bad yahay waxadaanaahu maxamed bn muana wbashaar qaala xadaanaa maxamed bnu jacfar xaa waxadaanii yaxya bnu xabiibin qaala xadaanaa khaalid yacni bnu xaari almasri qaala xadaanaa shucba bihada اlisnaad wafii xadiidi ibni jacfar qaal farasan lana anas wuxuu leeyahay faras aan lahayn walam yaqul liabi alxa mana kala foga abu dalxa gurigiisiibuu anas ku soo koray oo reerkoodii un weye iyo gurigoodii hooyadiis umu sulaym ee u carur dhashay wa fii xadiidi khaalid can qataada samictu anasan baaban wuxuu ku satana waxaa weye macnaheedu qataada ibnu dacaama tadliis baa laga badbaaday anas samicaw kaga qaaday baabu kaana anabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka ka ugu degdeg badan bilkhayri khayrka uu uga degdeg badnaa min alriixi dabeesha almursalati la diray dabeel la diray haddii oo socota oo muhimmaddeedii gudanaysa oo socota ama muxuu ahaa mubashiraad ah oo bishaaraynaysa oo rababka markuu soo daayo dabeel xoog badan oo orod badan oo saxansaxa oo udgaysa oo markaaba xuf kugu dhaafaysa ayaa ka horaysa dabeeshaa nabigu wuu oga degdeg badnaa khayrka rasuulka calayhi salaam guud ahaan gaar ahaana ramadaan markii joogo jibriilla qur-aanka uu la muraajicinayo wuu oga degdeg badnaa dabeeshaas mursalada lianna hadihi alriixu almursala takuunu fii maxal hayra maxal meel bay mar joogtaa meella way ka maqan tahay markay meeshan maraysa meel bay soo dhaaftay meel lamayna gaarin ama rasuululahi sala allah alay wasalam asaga wuxuu ahaa khayr socdo oo aan kala go' lahayn buu ahaa qaala xadaanaa mansuur bin abi muxsaaxib qaala xadaanaa ibraahim yacni bnu sacdin can zurixa waxadaanaa abu cimraan wmuxamed ibnu jacfar ibnu ziyaad walafdu lahu ahbaranaa ibraahim can ibni shihaabin can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas bn cabdilmualib can rasuuli illah radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas waa ibnu cami rasuuliillaah qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa ajwad alnaasi dadka midka ogu dadaal badan ogu degdeg badan bilkhayri khayr markii laga hadlaayo asracu naas bay la mid tahay wa kaana ajwada maa yakuun wuxuu nabigu yahay ama ajwadu <clears throat> xaalaatihi xaaladihiisa waxaa ugu degdeg badna xagga khayrka fii shahri ramadaan bisha ramadaan bisha ramadaan ayuu weliba nabiga calayhi salaatu wasalaam sii dadaal badnaa isagoo mar walbaba khayrka iyo wanaagga habeen iyo maalinba ku dadaalo ramadaan haddii la gaaro haddana waa ziyaadin jiray nabiga calayh salaam bisha ramadaan tobankeena dambe wuxuu ahaa yajtahidu maa laa yajtahidu fii hayrihi markuu jibriil u imaado kadalika saas weeye <clears throat> wa kaana ajwadu maa yakuunu markuu ahaado ajwadu kaynuunihi fii shahri ramadaan ba ugu dadaal badnaa ina jibriila jibriil calayhi salaam kaana yalqaah jibriil baa la kulmi jiray fii kulli sanatin sanad walba fii ramadaan ee fii jamiici layaali ramadaan sanad walba wuxuu la kulmi jiray ramadaankaoo idil habeen kastaoo ramadaan ka mida jibriil waa soo degi jiray xilliyaha kale marmar buu imaan jiray waxyi la soo degi jiray laakiin hadda ramadaanka waxaa loo imaanayaa muraajaca iyo sumac iyo nabiga qur-aanka calayi salam la akhriyo wa bisha ramadaanba shahru lqur'aana qur-aankii la wada akhriyo habeen walbaba xataa yansaliqa ilaa ramadaanu ka dhammaado intaas habeen walba uu soo degi jiray malkuljibriil calayhi salaatu wasalaam fayacridu calayhi wuxuu u bandhigi jiray yacridu calayhi rasuulullah nabigaa bandhigaaya ilan maxallin baa looya jibriil ayuu u bandhigaya alqur'aana qur'aanka qur'aan buu ku dul akhrinaya jibriil faida laqiyahu jibriilu jibriil markuu nabiga la kulma kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa ajwada bilkhayri khayrka wuxuu oga degdegog badnaa min ariixi dabeesha almursala la diray dabeel socoto oo qaala waxadaanaa abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa ibn mubaarak cabdullahi bn mubaarak almarwasi can yunusa ibn yaziid alaylixa xadaanaa cabdu bnu xumaydin akhbaranaa cabdurazaq bn ahmad qaala akhbaranaa macmar bn raashid kilaahumaa can izuhri bi hada isnaad naxw baabun kaana rasuulu اllah rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa axsana annaasi dadka ka ugu wanaagsan khuluqan xagga akhlaaqda akhlaaqda nabiga calayh salaam dadka ugu akhlaaq wanaagsan buu ahaa nabiga sala allah aleh waali wasalam akhlaaqda wanaagsan marka laga hadlaayo culummadu tacaariif badan bay ku qeexaan oy ku sheegaan oo ay ka mid tahay eh, badlu nada wadallaaqat lwajhi maam waxa wanaagga oo la bixiyo la sameeyo iyo weji furan oo dadka lagu qaabilo ajwad annaasi khuluqa axsanu naasi khuluqa buu ahaa qaala xadaanaa saciid bnu mansuur abu rabiic alcataki sulaymaan qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can haabit albulaani ibni aslam can anas bni maalikin radi allahu canhu qaala anas wuxuu leeyahay khadimtu rasuula allah nabigaan u khidmeeyey calayhi salaatu wasalaam cashara siniin toban sano ayaan u khidmaynayay toban jir buu ahaa markuu nabiga madiinana soo galaayey anas wuxuu jiray toban sano tobankii sane ee madiine uu joogayna wuu u khidmaynayay oo markuu nabiga dhimantay calayhi salaam anas labaatan jir buu ahaa wuxuu leeyahay marka tobankii sane uu madiine joogay baa nabiga u khidmaynayay hadduu magaalada joogo iyo hadduu safar yahay intaba wallaahi baan ku dhaartay buu leeyahay maa qaala lii ima dhihin nabiga ufan uf ima dhihin qaduun weligay kelimatu tadajur canaan iyo hadal foolxun walaa qaala lii ima dhihin lishayin wax aan lishayin wax ima dhihin lima facalta kada waxaa maxaad u samayn weyday wahallaa facalta kada waxaa maxaadan u samaysay lima facalta maxaad u samaysay kada maxaad u samaysay wahallaa facalta maxaad u samayn weyday kada waxaas zaada aburabiic wuxuu ziyaadiyey wuxuu ka wadaa laysa mimaa yasnacu alkhaadim waxa khaadimka uuna samaynin haddaan sameeyo maxaad u samaysay ma dhihi jirin walam yadkur qowla wallaahi lafdigaa mana sheegin marka waxaad ku darmatay akhlaaqu rasuulillaahi alxasana iyo dakaawa anas radia allaahu canhu xusnu tarbiyatihi anas tarbiya fiican tarbiyaysnaa daki ahaa oo ay tihi ina hada alghulaam anas waa ghulaamun daki nacam caqli badan oo muxuu ahaa maskax badan buu ahaa firfircoon iyo nabiga calayh salaatu wasalaam oo asaguna dabeecadiisii macaanayd waxadaanaahu shaybaan binu faruuqa xadaanaa salaam binu miskiin xadaanaa haabit ilbulaani can anasin bimilihi waxadaanaahu axmed binu xambal ashaybaani wa zuhayr ibnu xarbin abu khaytama jamiican dhammaan can ismaaciil walafdi liaxmed qaala xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahiim ibnu miqsam ninkii ibnu culaya la dhihi jira wey ibraahiim ismaaciil binu ibraahiim ibnu miqsam walmashhuur biibnu culaya qaala xadaanaa cabdulcasiiz ibnu suhayd can anas bni maliki radia allahu canhu qaal anas wuxuu yidhi lama qadima rasuulu llahi sala allah aleh wasalam almadiina markuu nabigu magaalada madiina soo galay hijradii maka almukarama uu ka soo haajiray madiina uu soo galay akhada abu dalxa abu dalxa wuxuu qabtay buu leeyahy anas biyaddii gacantayda faindalaqa bii wuxuu ii geeyey ilaa rasuuliillah nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi abu dalxa yaa rasuula allah rasuul allahu ina anasan ghulaamun waa wiil kayisun caqli badan falyakhdumka hakuu khidmeeyo hakuu khidmeeyo nabigaana codsaday oo yidhi ansaartoo dhan buu dhex dhigay wiil ii khidmeeya oo biyaha iyo weysada iyo howlahaasi ii raadiya markaasaa anas loo dooray nabiga calayh salaam kanaa nin caqli badana oo firfircoon oo nashaad badan oo wanaagsan oo kada ayaa la yidhi fakhadamtuhu waan u khidmeeyey fi safari walxadar haddii safar uu nabiga jiro u socdana waa la soconayey xadar iyo nagaadaha dunyana waa u khidmeynaya nabiga calayh salaam waqaala wallaahi baan ku dhaartee maa qaala lii lishayin nabiga iguma dhigin wax sanactuhu aan sameeyey lima sanacta haada waxaan maxaad oogu samaysay haakadaa ima dhihin walaa lishayin wax lam asnacu aanan samayninna lima lam tasnac haada waxaan maxaad oogu samayn weyda haakadaa saa ima dhihin qadaru llah wamaa sha'a facal xadaana abubakr bn abi shayba wabni numayr qaala xadaana muxamed ibnu bishrin qaala xadaana zakariya xadaana saciid huwa bnu abi burda can abi can anas ibni maalikin qaal khadamtu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan u khidmeeyey tisca siniin sagaal sano famaa aclamuhu ma ogi qaala lii asagoo igu yidhi qadun weligay lima facalta kada waxaasaa wa ugu sabab kada wakada waxaa waxma saban weyd walaa caaba calaya shayan qad waxna iguma ceebeynayn sala allahu alayh waali wasalam qaala xadaanii zuhayr ee abu macan araqaashi zayd ibnu yaziid ahaa magaciisu akhbaranaa cumar ibnu yuunus qaala xadaanaa cikrima can ibnu camaar qaala isxaaq wuxuu yidhi qaala anas kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa min axsani naasi dadka ka ugu wanaagsan bal axsanu naasi buu ahaa khuluqan xagga akhlaaqda fa arsalanii yowman maalin buu idiray lixaajati nabigu maalin buu dan ii diray oo shaqadaas soo qabi yiri waxa waxaa soo qabo ii soo qabo faqultu waxaan idhi buyiri wallaahi laa adhab wallahi baanan aadaynin waan ma yaro kuraya ma aada ayaan idhi buyiri afkuu saa kaleeyahay laakiin qalbigiisii waa ka hadlay wuxuu yidhi wa fii nafsii aniga qalbigayga iyo nafteeda waxaa ku jirta markaan saa leeyahay an adhaba inaan aado limaa amaranay bihi wuxuu amray nabiyullaahi nabiga ilaahi sala allah aleh wasalam anoo inaan sameeyo rabaa waxaa idhi wallahi baan aadayni fakharajtu waan baxay xataa amara ilaa aan ka soo maro oo amura calaa sibyaan carruur baan soo maray wahum yalcabuun ayagoo ku ciyaari fii suuqi suuqa isagana waa ilma yaro carruura carruur suuqa ku ciyaari maanan soo maray ciyaartii baan dhinac ka galay buu yidhi shaqadii la ii dirayna inaan aado waan rabaa fa idaa rasuuluullah waxaaba igu soo kediyey oo aan arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleh waali wasalam oo qad qabada biqafaaya qabtay qadaadka ay qabtay min waraa'i gadaal iga qabtay nabigu waa daba socdaa bal anas wuxuu sameeyey isagoo ciyaari oon arkaynin buu halkaa qadaadka saa u qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qabtay qaala wuxuu yidhi fa ilayhi waan fiiriyey haddii dhinaca lagu jeedina waad fiirin waxa ku haya waxaan fiiriyey nabiga wahuwa yadxaq isagoo qoslaaya waaba qoslaaya rasuulka calayhi salaam qof caraysan oo inuu nabiga canas canaanto wax yeela raba maba ahaba faqaala wuxuu yidhi yaa unays waa koolkoolin haddana unaysow waa tasqiiru anas anas yarow anas yarow adhabta ma aaday xayu meeshii amartuka aan ku amray meeshii aan ku amray ma aaday ayuu ku yidhi qaala qultu waxaa nacamhaa ana adhabu waan aadaya yaa rasuul allah waaba socda haddaan rabaa inaan aado oo waddadii baan ciyaarta ku yar qabsatay meesha saasuu leeyahay waxyaaluhu soo guuriyey anas iyo akhlaaqdii nabiga wanaagsanayd sala allahu aleh waali wasalam wuxuu nabiga loo dhiibay idbintiisa iyo tarbiyadiisana reerkoodii ay ku ogyihiin rasuulka oo inuu idbiyo uu xaq u leeyahay oo haddana rasuulka ilaahay u yahay oo mas-uuliyaddii caamkeed haddana gacantiisa ay ku jirto wamaca dalika maa adab calayhi salaam ma garaacin qaala anas baa wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartay laqad khadamtuhu tisca siniin sagaal sana aan u khidmaynaayey kasrigiibuu ka saaray marra toban marra sagaal buu kugu leeyahay sagaal buuxda iyo muxuu ahaa kasri markii loo geynaayey iyo markuu nabiga dhintay iyo bilihii raacsanaa sanadka ayaa marra lagu dari marra laga goyni xagga sanadka markii la dhaho sagaal sanoo buuxday ahaayeen maa calimtuhu ma ogi qaala lishayin asagoo wax yidhi sanactu aan sameeyey lima facalta kada wa kada waxaa u samaysay ow lishayin shay taragtu aan ka tegay hallaa facalta kada wa kada maxaad u samayn weyd ima dhihin waxaddaanaa shaybaan ibnu faruuqa wa aburabiic zahraani qaala xadaanaa cabdulwaarif ibnu cabdisamad can abitayaax yaziid ibnu xumaydin almashhuuru bikunyatihi can anas bni maalikin qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa axsana annaasi khuluqa ka dadka ugu akhlaaq wanaagsan buu ahaa akhlaaqda wanaagsanna qur-aanku ka qaatay nabiga calayhi salaam caaisha waxay leedahay kaana khuluquhu lqur'aan nabiga akhlaaqdiisa qur'aanka ayay ahayd baamaa su'ila rasuulullah nabiga lama weydiinin calayhi salaatu wasalaam shay aan qadun weligii wax lama weydiinin adduunyo ku saabsan wax adduunyo ku saabsan oo xoolo ku saabsan oo fa qaala ma dhihin laa maya weligii wax adduunyo ku saabsan intii la weydiiyen laa ma dhihin wa karatu cadaa'ihi iyo wa baabun fii karati cadaa'ihi siismada nabiga uu wax bixin jiray iyo sadaqada iyo hadiyada iyo dadku wax siin jiray inuu aad ugu badnaa waxbixinta sala allahu alayh waalih wasalam ayib qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wacamru naaqid qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can ibni munkadir moxamed samica jaabir bni cabdilaahi buu maqlo qaala yidhi maa su'ila rasuulu llah nabiga calayh salaam lama weydiinin shayan wax qaduu weligii faqaala laa maya ma dhihin intii nabi oo nasiir la yidhi laa ma dhihin yani isagoo heli kara cinda almaqdira isagoo kari kara shayan yaqdiruhu qadun weligii laa ma dhihin hadduunan haynin laakiin laa axmilukum laa ajidu maa axmilukum calayhi waxaayna hayo laada waa dhihi jiraan oo waxba haynin markii la helo ii imaada markaasaa ina siin doonaayo laakiin isagoo haya maya weligii ma dhihin rasuulka sala allah aleh ali wasalam saasaa lagu fasiraya ayib waxadaanaa abu kurayb maxamed bnu lcala xadaana alashjaciyu xaw xadaana muxamed bn muana xadaana cabdiraxmaan yacni ibni mahdi kilaahuma can sufyaan can muxamed bn munkadirin qaala samictu jaabir cabdillahi yaqul bimilahu sawa milahu sawaada waxaa laga wadaa sufyaan ibnu cuyayna sanadkaa hore can ibnulmunkadir ka warinaya waxaa mutaabicinaya sufyaan athawri sanadka labaad can muxamed bn munkadir markaa sufyaan ibnu cuyayna can ibni munkadir moxamed wey kan dambana sufyaan athawri can moxamed bn munkadir marka laba sufyaan baa ismutaabicinaya milahu e, mila riwaayata sufyaan ibnu cuyayna buu sufyaan thawr wariyey xaala kownihi riwaayatayn sawa ay isku mid tahay labada riwaayadood waa isku mid lafdan wa macnan ayay iskaga mid yihiin qala wxadaana caasim bnu nadr ataymiy qala xadaana khaalid an ibnu xariin qala xadaana xumayd can muusa bnu anas can abihi anas bnu malikin qaal maa su'ila rasuulullah nabiga lama weydiino cala lislaami islaamnimada korkiisa shayan wax ilaa cadaawa sii yani inta islaamnimadu uu yimid ka bacdi ama islaamnimada ay bilaabatay nabigeena calay salaam nubwadiisa risaalis ka bilaabatay wax lama weydiinay ilaa waa bixin jira hadduu hayo hadduunan hayninna bal markaa nagu soo noqu dhihi jiray qaala fajaahu rajulu nin baa nabiga u yimid waa safwaan bay qaarkood leeyihiin safwaan ibnu umayata bin abi khalafin aljumaxi abu wahab faactaahu hanaman ari buu siiyey bayna jabalayn ari laba buurood hanaman ari yamla'u buuxinaya bayna jabalayn laba buurood dhexdood ari buuxini oo inta badan buurta iyo buurta kale waa kala fog yihiin dhexdooda ari buuxinaya ayuu nabigu farti ka geliyey fa rajaca wuxuu oola laabtay ilaa qowmi qowmkiisaba oola laabtay oo gaalo ah oo uu ka yimid fa qaala markaasuu dhawaaqo wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiyow aslimu war islaama fa inna muxammadan muxamed yucdii wuxuu bixiyaa cadda'an siismo oo cadaaa man si riwaayo kale bay ku dartay laa yaksha alfaaqa qof aan ka cabsanaynin faqri iyo faaqa iyo gaajo iyo faqri ka baqaynin wuxuu bixiyo bixintiis ayuu bixinayaa marka cadaan laa yaksha alfaaqa nabiga calayh isalaatu wasalaam yuctii wuxuu bixiyaa cadaan siismo laa yaksha uuna ka baqaynin gadaasheed alfaaqa wax faqri iyo baahi a uuna ka baqaynin liquwati fiqatihi biاllaahi subxaanahu wa tacaala siduu ilaahay ugu kalsoon yahay kalsoonidaa uu halkaa gaadhana min nafsin ayibatin zakiya oo nabi iyo rasuul ah ubay ka suurowdaa qofkaa marka qof caadia ma aha waa nabi halkaas kala soo baxay qofkaan aan faqriba ka baqaynin kalsoonidayuu ku qabaa allah ilaahay buu ku qabaa marka axadkaasi ilaahay ku xidhan waa nabi rasuul ahe aan rumaynon raacno ayuu leeyahay xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana yaziid bnu haaruun an xamaad bnu salamata bni diinaar can haabit ibni aslam albunani can anas bni malikin radia allahu canhu ana rajula ninbaa sa'ala nabiya nabiga wuxuu weydiistay calayhi salaam hanaman ari bayna jabayli laba buurood buuxiya fa acdaahu iyaah waa siiyey fa ataa qowmahu qoladiisii buu u tagay faqaala wuxuu ku yidhi ey qowmi ey yaa qowmi qowmkaygiyow aslimuu hoggaansamoo islaama fa wallaahi baan ku dhaartay ina muxamadan nabigu ku wadaa la yucdii wuxuu bixinayaa cadaaa maa yakhaafu lfaqra si isna uuna faqri iyo kaba baqayninba qof wax reebanba ma aha wax alla waxayo dhan wuu bixinayaa rasuulka sala allahu aleh waali wasalam waa soo geli haddana waa bixinaya waa soo geli haddana waa bixinaya walidalika arkaysaa nabiga in faqri iyo baahi badan iyo duruuf badanoo haysatay laga sheekeynayo macnaheedu marka waxa weeye wuxuu hayay uu bixinaya sala allahu aleh waali wasalam haddii maanta soo gasha waa qaybinaya faqaala anas baa wuxuu yidhi in kaana arajulu inahu shaaniga kaana arajulu wuxuu ahaa ninku la yuslimu kii islaama qofka gaalada kamida ah wuu soo islaami maa yuriidu isagoon doonaynin ila dunya adduunya mooyeene daahirku laa ilaha illa allah ka dhahaya waa iska soo xerogelaya masaajidka wuu imaanaya adduunya raadis waaye famaa yumsii ma galabaysto galab ma gaadho xataa yakuuna alislaamu ilaa islaamka uu ka ahaado axabba ilayhi miduu ka jecel yahay min addunya adduunyadii wamaa calayha wax korkeeda ahaaday islaamkii markii uu galo dadkii uu la kulmay waaba axibaa ikhwaan walaalo isjecel soo dhoweyn badan xoolo la siiyo qalbigoo loo furo meel wuxuu helaya oo deen dumaaniinada iyo raaxadii islaamka helay islaamka waxooba ka jeclaanaya adduunkii islaamnimo islam ka jeclaan markii xoolo intii las lasoo dhaweeyo marmarka hore waa mu'alafatulquluub waaye haddii lasoo alifay oo lasoo dhoweeyey oo dhaqaalihi xoolo lagu harqiyey kuwii la dhashay iyo waddankiisii iyo dadkiisiiba looga roonaaday wuxuu leey war dadkan waa rune waa dad reere lilaahiya ah, waa muslimiin ninka waa nabi ilaahay kalsoonidu rabbi ku qabaan arkaa markaasuu dee islaamnimada jeclaanaya ujeeddada laga leehan waa sidaasoo mu'alifat alquluub dadka quluubtooda lasoo dumaayo hadday muslimiin yihiinna zakada waa la siinayaa iyo xoolaha haniimada iyo waxan la siinayaa iyo muslimiinta xoolahooda caamkaa hadduu gaal yahayna xoolaha caamka waa lagu bixin karaa laakiin zakada lama siin karo cinda bacd alcilma zakada muslimiintu baa la siinaya ayb waxadaana abu daahir axmed binu camr binu sarxin qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin qaar sidaa qaba lakiin aayaddu walmalifatu quluubin bileeda in la siinaayo maalik raximah llahu tacala badiidan gaar ahaan markii dambe ee muslimiinta ay xoogaysatay cumar baa ugu horreeyey radia allahu canhu cumar ibnukhadaab oo ka jaray oo yidhi khalaas ninkii islaamnimada ay dan u tahayna soo galo ninkii kalena anaga dee baahina ma hayso tabaryarina ma hayso marka laakiin aayaddu waa caddaysay waxadaanaa abu daahir axmed bnu camr bnu sarxin akhbaranaa cabdullahi bnu wahbin akhbaranii yunis can bni shahaab qaala hazaa rasuulu llah nabiga calayh salaam baa duulay ghaswata alfatxi ghaswadii iyo duulaankii maka lagu duulay kadibna looga sii dhaadhacay xunayn iyo awdaas iyo daa'if isla sanadkii gudihii fatxa makaa loo jeedaa uma kharaja rasuululah nabiga calayh salaam baa baxay biman macahu dadkii la socday oo min almuslimiina muslimiintahaa ee madiine kala yimid toban kun bay ahaayeen laba kun oo maka ka raacday ayaa raacday xagga iyo xunayn dagaalkii baa la aaday fakhtataluu way dagaalameen iyagii gaaladii bixunayn xunayn bay ku dagaalameen xunaynku waa tog u dhexeeya daa'if iyo carafa udhexeeya wey fa nasara allaahu ilaahay wuxuu u gargaaray diinahu diintiisii iyo walmuslimiina muslimiintii ilahay u gargaaray guushii muslimiintu ilaahay siiyey gaaladii way jabtay marka hore dee wixii dhacay waa soo marray qaswatu xunayn kadib deena markuu nabiga ilaahay baryey carradii uu ku daadiyey gaaladii ku shubay shaahatulwujuuh uu yidhi wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha rama waa indhaha ay carradii ka gashay ilahay nasrigiisa guushiisa u soo uma anzala allahu sakiinatahu calayh fanasara allahu diinahu walmuslimiin iyuu ilahay u gargaaray wa rasuulu ullah nabiga calayhi salaam wuxuu siiyey yowmaydin maalinta safwaan ibnu umayata ninkii la jiray aabihi umayat ibnu khalaf bader baa lagu dilay qaswatu bader dadkii lalaayay buu ka mid ahaa sanaadidu quraysh asaguna odayaashii marka dambe la wareegay xilka odaynimadu ka mid ahaa safwaan miatan min alnacam boqol neef oo geeluu nabiga siiyey uma miatan boqol kaluu haddana siiyey uma miatan boqol kaluu siiyey saddex boqol oo geeluu siiyey maalintaas nabiga alai salaam inyar yar baa loo siinaya nabigaa siinaya maka markuu ka baxayo ee uu socday nabiga calai salaam wuxuu ka caariyaystay oo laga qaaday hub iyo muxuuah warmay iyo diracbireed iyo waxbaa la irkeen oo caariya oo ergisa ah isagoo marka gaaluhuu la socday intaasoo idil xunayn la aaday oo daa'if la aaday oo meelab la socday xoolihii jiciraana lagu qaybinaayey ayaa isagoo weli islaamin ayaa saddex boqol oo geela gacanta laga geliyey ah, marka waad arki doonta hadalkiisa wuxuu ku hadlaayo qaala ibnu shaab wuxuu yidhi xaddaanii saciid musayba uu ii warramay ana safwaan qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad acdaanii rasuulu llah sala allah aleyh wasalam nabiga waa i siiyey maa acdaanii wuxuu i siiyey xoolihii uu siinaya hadba yar iyar boqol boqol wa innahu markuu nabiga i siinayana la abqadu nnaasi dadka midka loogu cadhab badan yahay loogu necab yahay weeye nabiga ilaya aniga famaa barixa kama suulin yuctiinii inuu isiin hadba boqol xataa inahu nabigu la axabu nnaasi ilaya dadka midkaan ugu jeclahay buu noqday kaan dadka ugu jeclahay buu noqday xashaasiyadii iyo cadaawaddii o dhan baa baxday walidaalika hadiyada iyo waxaysiintu waa kii nabiga alay slam dhihi jiray tasullu sakiimata eh, suduur qalbiga xiqdiga iyo cadaawadii baabaysaa qof waxay nii dhexeey dad wax siiso ixsaan u samayso faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim ah, cadaawada dhan way dhammaanaysa way tegaysaa gaar ahaan qofka kariimka ah sharafta leh akhlaaqda iyo ixyaarnimada leh wax siismada la siiyo waa ku jilcaa waa ku soo dhowaadaa waa gartaa qofka wanaagga u galay inuu wanaaggiisa waa u dhigaa meel buu u dhigaa wanaaggu u galay laakiin la'iimka isagu haddaad wax siiso tajabur iyo kibir buu kasii qaadiba kibir buu kasii qaadaya walidalika arkaysa dad badanoo cabaadayo oo qayliyayo kuleh ninka waxay waxaasaan u galay saa ii gelaaya waxay waxaasaan u talay saa ii gelaaya ku haya marka la'iimku waa badan yahay maanta waa badan yahay qofka hadduu wanaag kuu galo wanaaggiisaas u ilaali xataa hadduu turaantura xataa kuu turaanturoodo ilaa aad u abaalguddo inaad u jawaabto lama ogolo waa kii dee aad garanaysa qisadii udhexaysay abuubakar ninkii gaalada ka mid ahaa ee u canaantay ee caayey way dhihi jiray abaal buu hadda kahor ii galay haddaan abaalkaa ahayn waan u jawaabi lahaa waxaan reebaya abaalkii uu galay isagoo gudin in ninkii asagaa ah uu xumaan iyo isaa uu oga dambaysiiyuu diidayaa taasuu diidayaa marka hada huwa alasal dadka khiyaarnimada ay ku jirta kariimka idaa axsanta ila alkariimi malaktahu wain axsanta ila ala'iimi tajabara ayay dhahaan haddaad qof wanaagsan aad ixsaan u samayso wabad mulkinba adigii baaba gacanta ku dhigi oo ixsaankii iyo wanaaggii iyo wixii buu kugu dabcaya kan laakiin la'iimka ee aan khiyaarta ahayn muxuua ardaalka ah haddii aad wax u qabato waaba tajabur iyo kibir ayuu ka qaadaya waxaa laga yaaba intuu waxaada cuno oo kaa qaato inuu cay qofka u horreeya deen uu yidhahdo kii xumaaya hebelaabaa ilahay iga soo qaaday ilaahay buu haddana ku maxaabsan man laa yashkuru innaas laa yashkuru illah buu ahaa qofkaad ilaahay dadka ku shugrinin ilaahay kuma shugriyo marka ilahay bannaanka ka mar yacni ilahay baa iga soo qaaday hadhihin qofka inaad ku shugrisaa ka horraysa inaad ilaahay ku shugriso marka taasuu dhahayaa xataa soomaalidu ay dhaheen waxaa jira nin xoolahaada cuni oo ku ayaa jiray dhaheen waxaasoo dhan waa baabka dhila baabuli'aab dadka ayaga ee xunxun khiyaarnimadu ka fog tahay ayaa lagu caayaa dhinaca kalena waa kuw dadkii wanaagsanaayo islaamnimadiiba xataa garanayaan wanaagga loo galay dadkaa u galay bay xataa mabdi'i ku raacayaan mabdi'i ku raacayaan waa islaamayaan qaala xadaanaa camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can ibni munkadir muxamed annahu samica jaabir bni cabdilaahi xa waxadaanaa isxaaq baranaa sufyaan can ibni munkadirin can jaabirin wa can camarin can muxamed bni caliyin muxamed ibnu caliy ibnu xusayn ibnu caliy bn abi aalib weeye ah, muxamedka waa maxamed ulbaaqir ninkii la dhihi caligaana waa cali zayn اlcaabidiin aabbihiisna waa xuseyn ibnu cali bn abi aalib ahlu beyti rasuuli waa ahlu beytkii nabiga salى اllahu alayh waalih wasalam nuxibuhum wayajibu calaa ahli sunna xubahum ahlu sunnahana waajib waxa ku ayna jeclaadaan ahlu beytka nabiga calayh salaatu wasalaam jeceelkooda waa cali iyo ahlu beytka nabiga calayh salaam iimaan wey in la naco wax laga sheegana nifaaq wey sidaa weeye ahlu sunnaha waxaase indhaha iyo dhagahaba la tiray oon arkaynin maxabada ahlu sunnuhu ay u qabaan ama sunniyiintu ay u qabaan ahlubeytka rasuulka shiicada raafidada ah acdaa'u ddiin walislaam waalumma wa ahlulbeyt intaba colbay u yihiin intaba col u yihiin way ku xadgudbeen markaasay saxaabada nabiga ee waaweyneyada abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo zawjaatu rasuulillahi ka caaisha wa xafsa intaasay lacanadayaan marka inaad saxaabada qaarra waan jeclaha tiraada qaarra aad wax ka sheegto taa ayada ah bucdan iyo fogaan bay kuu tahay kaa jeclaatayna dhaawac baad u geysatay walaalkii haddaad nacday iyo kuwii isku safka ahayeene isjeclaayeen marka waa xadgudub iyo muxuu ahaa ictidaa weeyaan in saxaabada nabiga wax laga sheego qaarna aad tirahda waan ammaanayaa oo been ay tahay nimankaa shaycada ee farrisiyiinta ah ee mujuusta ah iyo wixii daba hableeye oo iyaga hadalkooda run mooday ayaa markaa arrintaa ku dhumay amaa ahlu sunna iyo muxuuha muslimiintu ahlubeytka nabiga waa jecel yihiin qaraabatu rasuulillaahi wey waa qaraabadii nabiga calayhi salaam meelahay wadwadaan beenta waxaa ka mida in abubakar iyo cumar iyo ay ahlubeytka nabiga u daraayeen oo ay ku xadgudbeen oo ay xaqireen warkaas war beena ah weeyaan markay marka ay dowladda hayeen oo madaxda ka ahaayeen mawaaqiftii qaateen baa kutusaaya mawaaqiftii qaateen ayaa kutusaaya abubakar muxuu yidhi urqubuu muxamadan aalubeytii urqubuu nabiga muxamed aalubeytkiisa ha la ilaaliyo yuu amar ku bixiyey laga warhayo waxaa kaloo ka mid ah hadalkiisii abubakr radia allahu canhu wallaahi intuu dhaartay laqaraabatu rasuuli illaahi sala allah aleyh wasalam axaba ilaya an asila min qaraabatii qaraabada nabigaan ka jeclahay inaan xiriiriyo qaraabadayda cumar radia allahu canhu isagoo hadalladiisa waxaa ka mid ah uu dhihi jiray cabbaas waa kuu dhihi jiray maalintaa soo islaantay yaan kaga farax badnaa hadduu aabbahay khadaab soo islaami lahaa maxaa yeeley nabi maxamed baa ku jeclaa qaraabadiisii baad aheyd sidaasa anna kuu jeclahay buu dhihi jiray markii rowdoon iyo istisqaha laga hadlaayeyna wixii casharatu mubashiriin ay in badan ka joogaan asagaba uu yahay cumarulfaaruuq ninkii labaad saxaabada nabiga ayaa wuxuu yidhi qum yaa cabaas fadcullaha lana an yusqiina istaagoo dadka ilaahay noo bari hanna waa roob inuuna siiyo roobdoon ayuu yidhi aalubaytkii nabiga calayhi salaam halkaasu ka taagnaayeen markaa nimankaa huraa iyo kadib iyo dajal iyo been iyo tuqya ayay dadka kula dhaqmaan iska ilaaliya waynaan soo galeen shiicadu dhulka way soo gashay inkastoo sida ay sheeganayaan ay been tahay oo wax badan ayna gacanta ku haynin oo weli isqarqarin iyo tuqi ay hayaan laakiin way ku wajahan yihiin wandiqadan iyo gobolkan iyo soomaalida meelay joogaanba inay madkal ka yeeshaan way rabaan afraad gashay oo shiicuudana way jiraan marka ha la ibraasiyo madhabka ahlusunna waljamaaca iyo mowqifkooda ahlubeytka ay ka taagnaayeen iyo nimankaa shubahaadkooda in la kashfiyo bannaanka lasoo dhigo la ceebeeyo lagana difaaca diinta iyo makasta arrintaa ayadaa waa laga maarmaan an muxamed moxamed ulbaaqir ibnu caliy zayn alcaabidiin qaala wuxuu yidhi samictu jaabir bna cabdillaah jaabir bna cabdillaahi radia allahu canhuma ayaan maqlay waxyaalaha dadka ay ku kadsoodaan waxaa ka mida eeraan oo maraykankan col la nahay iyo yahuuddan col la nahay dhahoo been ah ayaa maaragtay ku kadsoomaan hadday collobaanna cadaawad siyaasadeed iyo dhaqaalo wey mid diineed ma aha muslimiintay kaga badan yihiin intay dhibaan wixii muslimiina ahlusunnaha gobol dhan bay eeraan ka diri jireen masaajiddana waa u diideen culimmadoodina waa gowraceen eber bay ka dhigeen warka hadallada dacaayadda ahee iclaamka warka ayaan lagu kadsoomin ha layska jiro ah, dad baa moodaya inay muslimiin yihiin nimankaa shiicada ee eeraan ay hogaamiso laysuu bimuslimiin muslimiin ma aha samictu waxaan maqlay jaabir bni cabdillaahi wazaada axaduhuma cala alaakhar midkood midka kale ka ziyaadiyey ruwaadda warinaysa qaal jaabir wuxuu yidhi qaala rasuululah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi low qad jaa'anaa hadduu noo yimaado maalulbaxrayn xoolihii baxrayn hadduu noo imaado meesha baxrayn la yidhaahdo oo gacantii muslimiinta markii dambena soo gashay markaa horena ninkii madaxda ahaa muslimiinta heshiis la galay alcalaa alxadrami uu madax oga dhiga nabiga u diray oo hadba xoolo badan laga keeni jiray xilligiisana abuu cubayda bnu jarax waa kii xoolo keenay markii dambana isagoo la maqan yahay waa kii nabiga ka geeriyooday marka nabiga jaabir buu ballanqaad siiyey wuxuu yihi low ja'anaa maalulbaxrayn xoolihii baxrayn hadduu noo imaado laqad acdaytuka waxaan ku siinaya haakada wahaakada wahaakada wa qaala wuxuu ishaaray biyaday labadiisa gacmood cantoobo jamiica iyagoo kulansan faqabada nabiy sal slam qubida nabiy lacagta imaan doonto marka la keeno saddex jeer baan kuu cantoobin buu yihi jaabir oo lacagtaan ku siinaya faqubida nabiyu nabiga calayhi salaam baa la oobsaday oo dhintay qabla an yajiyaa intuunan imaanin maalu baxrayn xoolihii baxrayn ee la sugaayo oon weli imaanin buu nabiga dhintay oo geeriyooday faqadima calaa abibakar abubakar bay u soo galay xoolihii bacdahu nabiga gadaashiisa oo loo keenay ilaa isagaa hogaankii la wareego kursigii nabiga meesha ku wareegay fa amara wuxuu amray abubakar munaadiyan qof dhawaaqo fanaadaa waa dhawaaqay qof buu yidhi iclaanka gaarsiiya dhawaaqo waxaad tidhahdaa man kaanat lahu qofkay u sugnaatay cala anabiy nabiga korkiisa calayhi salaatu wasalaam ciddatu wax ballanqaada aw amase daynun qofkii nabiga dayn ku leh falyaati ha noo imaado annagaa siinayne wixii ballanqaado nabiguu bixiyey iyo wixii deyna lagu lahaa annagaa bixinayna ha noo imaado faqumtu buu lehay jaabir markaasaan kacay faqultu waxaan idhi ina anabiya sala allahu caleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi low qad jaa'anaa maalu lbaxray xoolihii baxran hadduu noo imaado acdaytuka waxaan ku siinaya haakadaa wahaakadaa wahaakadaa waa saddex cantoobo faxaa abuu bakar maratan saddex jeer baan kuu cantoobin buu yidhi isii abuu bakarow jaabir baasaa dhahaya wuu ku soo noqnoqday saddex jeer kamaa fi saxiix bukhaari markii dambe wuxuu yidhi hadaad ii diidanta ad bakhaylnimo geelaysa ii sheeg haddii kale waa kii dhihi jiray bakhaylnimo igama ahee inaan ku siyaan mar kastood ii imaata rabay mashquul baak reebay wuxuu yidhi faxaha abuu bakar maratan abuu bakar hal mar buu xoolihii iyo lacagtii meeta taallay ayuu cantoobiyey uma bal tiri halkaa cantooba horta facadadtuhaa waan tiriyey buu yidhi fa idaa hiya khamsumia waa shan boqol ayay noqotay fa qaala wuxuu yidhi khud mileeyaha labalaabkeed qaado saddex bay ahaayeene mar walbaba shanta boqol baan kasoo qaadeenna qaadaynaa shan boqol iyo shan boqoloo kaloon la cantoobinin ka tirso kun iyo shan boqol bay u noqotay qaala xadaanaa muxamed bnu xaatib bnu maymuun qaala xadaanaa moxamed bnu bakr ahbaranaa ibnu jurayjin ahbaranaa camr bnu dinaar can moxamed ibni cali can jaabir ibni cabdilaahi radi allahu canhuma qaal وأخبرني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم markuu nabigu dhintay جاء أbا بكrin أبو بكر baa جاء أbا بكر waxaa u yimid maalun xoolo min qibل الcلاء بن الxadrami alcلاء بن الxadrami صaxaabi jaliila wey wuxuu marka nabiga u diray albaxrayn inuu oga ahaado mas-uul oo madax oga noqaado xoolihii jizyadahay gaalada dimideedka laga soo qaadayay iyo wixii zakaada iyo wixii cusharaa wax xoolahaas soo bixiyaa faqaala abu bakr baa wuxuu yidhi man kaana lahu cala alnabiy qofkii nabiga kuleh sala allah alay wasalam daynun dayn oo kaanat lahu qiibalahu xaggiisa nabiga ciddatun ballanqaad uu u ballanqaaday xoolo falyaatina na noo imaada annagaa sirayne min naxwi xadiidi ibnu cuyayna ile qofka mas-uulka ah hadduu tago wixii magacii dowladda uu ku qaaday ama mas-uuliyadii xil uu ku qaaday qofka ka dambeeyaa bixinaya saa weeye nadam saa weeyaan marka wixii caam ahaa oo nabiga calayhi salaam ama xuquuq ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhan waxaa la wareegay abubakr radi allahu canhu bixintiisa reerkii nabiga iyo ehel beytkii nabiga calayhi salaamna masruufkoodii howlahoodii asagaa la wareegay baabu raxmatihi sala allahu calayh wasalam nabiga naxariistiisii asibyaana caruurta uu naxariisan jiray walciyaala ciyaalka wa tawaaducuhu iyo nabiga tawaaduciisii iyo siduu nabiga calayh salaam isku dhigi jiray wa fadlu dalik iyagaasuu isku dhigi jiray oo isku dhigi jiray tawaaduca waxaa weye waa cadamu takabur iskuma weynaysiin jirin wa fadli dalik arrintaa inay fiican tahay tawaaduca iyo raxmaddu wax fiican wey xadaثna hadaab bnu khaalidin washaybaan bnu faruuqa kilaahumaa can sulaymaan ibn اlmugiira weeyaan walafdi lishaybaan qala xadaثna sulaymaan bn اlmugiira xadaثna haabit اlbunani can anas bni maliki radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alay sl nabigu wuxuu yidhi wulida lii alleyla xalay waxaa la ii dhalay ghulaaman wiil fasamaytuhu waxaan ku magacaabay bismi abi aabbahay magiciisii aabbahay wuxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa aabbihiis aljadduhu alaclaa awogiisii uu ku abtirsanaya weynaa ibraahim ahaa waka ibraahim bnu khaliil aabbihii weeyaan ilan aabbuhu kii ku dhalay sulbigiisa aad aheyd iyo wixii ka korrey weeyaan cadow aabbaad dhihi kartaa aabbaa'i waaka ibraahiim waismaaciil waisxaaq uma dafacahu ilaa ummi sayf wiilkii wuxuu ku magacaabay ibraahiim waxaa dhashay gabadhii maariya ahayd maariya alqibdiya carruurta nabiga toddobadii lix waxaa dhashay khadiijata bintu khuwaylid alkubraa radia allahu canha wa wiil ibraahim la yidhahdana waxaa u dhashay maariya alqibdiya haweenka kale nabiga waxba umayn dhalin uma dafacahu wuxuu u dhiibay ilaa ummi sayf gabadh ummu sayf la yidhaahdo wasmuhaa khawla khawla bint lmundir ayuu u dhiibay imra'ati qaynin nin tumaal ah xaaskiisi weeye yuqaalu lahu la yidhahdo abuu sayf tumaalnimadu waa wadiifa waa shaqo waa farsamo gacmeed farsamada gacanta ee maruumaalka wey oo acmaasha iyo shaqooyinka la qabsa kuwa u xalaalsan ee u fiican weeyaan qof gacantiisa waxay qabatay farsamo iyo xirfad weeyaan dadku ay u baahan yihiin nin biraha tuma oo weelasha iyo wax sameeya oo toorida iyo mindida iyo waxyaalaha shaqo badanoo loo baahan yahay qalabka lagu adeegtaa ah. abuu sayf nin la yidhaahdo wey magaciisa albaraa ayaa la dhihi jiray albara ibnu aws faindalaqa yaatiih ninkaas marka islaamtiisaa u dhiibay wuxuu yidhi ilmahan ii nuuji way samayn jireen ilmaha markuu dhasho waa laga qaado hooyadii haddii loo arka macaano yar tahay ama loo arka najaabada iyo inuu fasaaxada luqada iyo ujeeddooyin iyo aqraad kale ayaa loola jeedaa waxaa loo geenaya islaan kale oo nuujisa faindalaqa yaatiih nabiga calayhi salaam baa tegay inuu wiilkii u tago oo soo booqdo oo xaafadda magaalada madiina geeskeeda duleedkeeda ah watabactuhu bule anas anna waan raacay nabiga calayh salaam booqashadii baan raacay faintahaynaa waxaan tagnay ilaa abi sayf ninkii reerka lahaa abuu sayf ahaa oo gurigiisa ku jira huwa isagoo yanfuqu afuufaaya bikiirihi buufinkiisii bikiirihi tumaalka baal buufin la yidhaahdo buu sameeya labada dhinasaa loo qabsan afkana kule gees ku duleela deen dabkii afkaas xagga loo saarayaayo dhagaxii iyo birihii iyo wixii o dhan ba halkaas marka wuu afuufaya meesha afkaada afuuf aad ka dhile afuuf yar halkaasaa lagu siidayna lagu hugufaya asagoo marka afuufaya qiiqu deena uu tuslaynayo qad imtala'a albaytu gurigii uu buuxsamay dukhaanan qiiq gurigii qiiqii uu la buuxsamay buufinkii ila walba gurigiisaas hawlihiisa wax u qabsadaaye halkaasaad iskaga buufsanayay yaan yaan ku baxnay buu yidhi oo qiiqi bannaanka laga arkaayaba fa asractu lmashya socodkii baan dadejiyey buu lehy anas bayna yaday rasuuli illaahi sala allah alay wasalam nabiga hortiisa ayaan orday saa ninkan oga qabta nabiga alay salam qiiqa joojian u dhaho faqultu waxaan yaa abaa sayf amsik jooji qiiqan iyo buufintan jooji ja'a rasuulullah nabiga calayh salaam baa kanoo yimide ka jooji fa amsaka waa joojiyey <clears throat> nabigu waa galay calayh salaam ilmihiisii yaraa oo gurigii jooga oo haddee islaamtii muujinaysaa iyo u tagay fadaca nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu u yeedhay bisabiyi ilmihii yara keena fadamahu ilayhi markaasuu isku dhajiyey nabiga calayh salaam waalid wax dhalay ilmihiisa suu isku dhajiyey oo kale wa qaala markaasuu wuxuu yidhi ma shaa allahu an yaquul wuxuu ilaahay doonay inuu ku dhaho baraka iyo tabriig iyo duco iyo khayr ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi faqaala anas baa wuxuu yidhi laqad ra'aytuhu haddana mar labaad bay ku noqdeen maalin labaad oo jiradii ay ku weynaatay oo sakaraadba uu yahay laqad ra'aytuhu waxaan arkay ibraahim wahuwa yakiidu binafsihi isagoo naftiisa bixinaya yani naftiisa ay baxaysa wey sakaraadkiiba u hayo bayna yaday rasuuliillaah nabiga hortiisa calayhi salaatu wasalaam yakiid iyo yajuud weeyaan yani isagoo bixina naftiga ka baxaysa oo sakaraadkiiba haya sida isagoo nafti bixin baa laga cabiraa fadamacad caynaaha rasuulillaah nabiga labadiisa indhood baa ilmeeyey naxariistii bay ka mid tahay taa horena waxay ka mid ahayd maxabadii iyo jaceylkii iyo soo dhowayntii iyo naxariistii tanna markii nabiga ilmihiisii oo sakaraada naf ka baxaysa u arkay oo isxajin waayey fa qaala wuxuu yidhi tadmacu lcayn ishu way ilmayn wayaxsanu lqalbu qalbiguna waa walbahaari labadaasi lama karaayo oo naxariistii qalbiga ku jirtay bay ka mid tahay qof aan ilin iyo oohin iyo walbahaar iyo midna ayna qabanaynin ehelkiisana ay tageen qalbigiisa xoogo baa ku jira qallafsanaan iyo naxariis yari ah marka tadbacu lcaynu isha way ilmaynaysaa wayaxsanu qalbu qalbigana waa walbahaaraya walaa naquulu seh dhihi mayno ilaa maa yardaa wuxuu ka raadli yahay rabbunaa rabbigaana mooyeen carabka annaga waa ilaashan yahay hadal xun ku hadli mayno hoogayaysi iyo hadal xun qadarkii ilaahay wax khilaafsan inaan khilaafsannahay tusay ku hadli mayno wallahi baan ku dhaaranay yaa ibraahiimu ibraahiimow innaa annaga buu nabigu yidhi bika adiga dhimashadaada lamaxzuunuuna waan ka walbahaarsannahay kuwa la walbahaargeliyey baan nahay oo waan ka murugsannahay taasuu nabig sala allah alay wasalam yidhi laba sana isagoon gaarin buu dhintay qaala xaddaanaa zuhayr bnu xarb wmoxamed bn cabdillahi bn numayr walafdu lizuhayr qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu culaya can ayuuba ibnu abi tamiima can camr bni saciidin can anas bni maalikin qaal maa ra'aytu axadan qof ma arkin kaana arxama bilciyaal carruurta oga naxariis badnaa min rasuuliillaahi sala allah alay ali wasal nabiga qaala kaana ibraahiim baa wuxuu ilmo yar oo la nuujiyo lahu nabiga loo nuujiyo wiilkaasi fii cawaali lmadiina magaalada madiina duleedkeeda cawaalidu waa buulooyinka iyo muxuu ahaa xaafadaha kore ee magaalada ka koreeya ayaa cawaali la dhahaa buulada madiina racsan ayaa ilmahaasi reer degan baa nuujin jiray islaantaasi umusayf fa kaana yanطaliqu waa tegi jiray nabigu wanaxnu macah nabigana waa ka warhayay waa u tegi jiray waa booqan jiray annagana waan la soconaynay fayadkhulu lbeyta gurigii buu geli wa inahu la gurigii oo la qiijinaya oo buufinkii iyo muxuu ahaa tumaalkii wixii qiiqi ka socdaa wa kaana maxaa yeelay qiiqa waxay ka yimid haddaad tidhaahdo wa kaana di'ruhu irmaaneeyihiibaa wuxuu ahaa qaynan tumal di'ri waxaa la dhahaa islaanta ilmahan muujisa ninka qabay ninka qabay baa waxaa la dhahaa diir irmaaneeye isaga ilan caanaha iska leh macnaha saa iska leh walidaalika ilmahaasi islaanta uu nuugayna hooyay u noqon ninkii qabay ee caanahaasi sababta ilaahay oga dhigayna aabbu u noqonaya wa kaana di'ruhu qaynan buu ahaa tumaal fayaahuduhu alxadaad baa qayn la dhahaa fayaahuduhu markaasuu ilmihii nabiga qaban fayuqabiluhu waa dhunkanaya waa shumin uma yarjicu waa ka soo laaban nabiga sala allah aleh wasalam wa hada dalaala cala raxmatihi calayhi salaam qaala camar baa wuxuu yidhi falama tuwufiya ibraahim ibraahim markii la oofsaday wiilkii yaraa qaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi inna ibraahiima ibnii ibraahiim waa wiilkay wa innahu maata waa dhintay fi thadyi naaska isagoo jaqaayo oo weli aan gurin oo u dhammaystirmin labadii sano ayuu geeriyooday wayna lahu waxaa u sugnaadan ladi'irayn laba nuujiya oo tukamilaani u dhammaystira radaacow nuugmadiisa filjannati jannada dhexeeda lixyo toban bilood wa qiila toddobiyo toban bilood ayuu jiray marka uu dhimanayay lixyo toban ilaa toddobiyo toban bilood marka labadii sano tukamilaan ikmaalu radaaca qur-aanka ilaahay ku sheegay waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca marka labada sano ayaa kamaalu radaaca la dhahaa labadii sano inta oga hadhay jannadaa lagu nuujinmayo nabiga sala allah aleh wasalam wa kalaamu saadiqu lmasduuq hadalkii nabiga calayh salaam loo waxyooday weeyaan looga warramay ilmihiisaasi in jannada lagu nuujin doono xadaana abubakr bin abi shayba wa abu qurayb maxamed bin alcalaa qaala xadaanaa abu usaamata wibnu numayr can hishaam can abihi curwa can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi qadima naasun dad baa soo galay min alacraabi reer baadiya magaalada madiina baadiyihii baa dee laga imaanaya sida dhaqanka magaalo walba baadiya ay leedahay madiinana baadiya ay leedahay dadkii baadiyaha baa magaalada imaanaya ama dacwadii iyo diintiibay soo doonan ama dantoodii iyo adeegoodiiba u imaanayaan calaa rasuul markay imaadaan nabiga loo imaan calayhi salaatu wasalaam oo lala tukan oo su'aalo la weydiin kadibna waa la caraabi faqaaluu waxay dhaheen atuqabiluuna sibyaanakum su'aalihii waa kuwan maanta waxay la yimaadeen su'aashan atuqabiluuna ma dhunkataan sibyaanakum carruurtiinna carruurtiinna ma shumisaan faqaaluu waxay dhaheen nacam ha waan shuminaa faqaaluu waxay dhaheen laakinaa annagu wallaahi maa nuqabil ma dhunkanno annaga carruur yaryaraa ma dhunkanno ma shushuminno faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam oo dhegaysanaya wuxuu yidhi waamliku awa amliku oo miyaan hanan karaa awa in kaana allahu hadduu ilaahay uu yahay nasaca kii siibay minkum xaggiina araxma naxariis hadduu ilaahay qalbigiina naxariista ka siibay maanaa inigu kabi oo inigu dhejin oo inii hanan ilahay naxariista hadduu qalbiga siibay waa calaamatu raxma ilene wa qaala ibnu numayr wuxuu yidhi min qalbika araxma qalbigaada hadduu ilahay naxariista ka bixiyey maanaa kuu hananaya saasuu dhihi jira salka aleh isalaatu wasalaam qaala waxadaanii camru naaqid bn abi cumar jamiica an sufyaan qaala camr xadaana sufyaan ibnu cuyayna can izuhri can abi salama bn cabdiraxmaan can abi hurayrata ana aqrac binu xaamis atamiimi acraabtii odayaashii weliba duqayda u ahaa qabiilkaas ayuu ahaa absara wuxuu arkay annabiya nabiga sala allah aleh wasalam oo yuqabilu lxasana wiilkii xasan ahaa ee gabadhiisii faadumo ay ku curatay alxasan ibnu caliy oo yar nabigu wuu jeclaaya isagoo dhunkanayo o shushuminayu arkay faqaala wuxuu yidhi ina lii casharatu min alwalad toban carruuraan leeyahay birani maa qabaltu ma dhulkan weligay waaxida minhum ayaa ka mid weligay midaan dhulkada kuma jirto faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi innahu man laa yarxam qofkaan naxariisanin laa yurxam looma naxariisto ilmaha dhunkashadaasi raxmad buu dareemi jaceyl buu dareemi qalbigaa u qaboobi marka weligiiba naxariisan ilahay u naxariisan maayo jazaan wifaaqan wey raxmada man laa yarxam innaas laa yarxamuhu llah riwaayada kalekee qofkaan dadka u naxariisanin ilaahay ooma naxariisto waa caamtaas caruur iyo kayrkoodba ayay caam ku tahay qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala akhbaranaa cabdurazaq bnu hamaam qaala akhbaranaa macmar ibnu raashidin can zuhriy xadaana abu salama can abi hurayra can الnabiyi sala اllahu alيh wali wasalam bimilihi qaala xadaana zuhayr bnu xarb waisxaaq bn ibrahim kilaahumaa can jariir xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim وcaliي بn khشhrm qala akhbarana ciisa bn yunus xa وxadaثna abu kurayb mxamed bn cla xadaثna abu mucaawiyaةa xa xadana abu saciid ashaj xadana xafs bnu qiyaasi can ibnu qiyaas kulluhum can acmash bay ka wada wariyeen can zayd bin wahbin wa abi dibyaan can jariir bin cabdillahi albajari qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi man laa yarxam innaas dadka qofkaan u naxariisan laa yarxamuhu allahu caza wajal ilahay ooma naxariisto marka waxaa weeyaan aljazaau min jinsi camal weeyaan oo naxariista dadka iyo makhluuqa loo naxariisan bay ku xidhan tahay naxariista alle qof walbana wuxuu jecel yahay in rabbi u naxariisto naxariistiisa helo falyarxam khalqah makhluuqa ilahay ha u naxariista marka xadaثna abu bakr بn abi shaybة xadaثna wakiic بn jarax wacabduلlahi بn numayr can ismaaciil ayuu ka wariyey ismaaciil bn abi khaalidin albajli اlaxmasiy can qaysin qays ibn abi xaazim albajliy اlaxmasiy can jariir ibn cabdillaahi albajliy اlaxmasiy saddedaa reer bani bajiila reer bani bajiilow qabiilka qows waxay ka siiyeen axmas la yidhaahdo xata daca nabiyu sala allah alay wasalam lijariirin waliaxmasa hamsiina mara yuu u duceeyey nabiga u duceeyey sala allah alay wasalam oo hamsa mara miyat wallah aclam cani nabi sa xadiidkii qisadii ku saabsaneed markuu dalkhalasa uu soo jariir bn cabdillahi sanam dilkhalasa la dhihi jiray buu nabigu u diray konton nin oo wuxuu qaxaystay qowskiisa markaasuu soo gubay sanamkii kaahinkiina caydhiyey can الnabiy salى اllah alيه waslm xaw xadana abu bakr bn abi shayba bn abi cumar وaxmed bn cabdah qaala xadaana sufyaan can camr can naafic bn jubayr can jariir can nabi sal slm mil xadiid acmash hamsa maraad bay damaneen ayagana hamsiin bay ahayen baabu karati xayaa'ihi sala اllah alay wasalam nabiga xishoodkiisii xishoodkiisii badnaa oo wax allaala wixii min alaqwaali waalafcaali oo aan wanaagsanayn oo muruwaada iyo khiyaarnimadaan ku fiicnayn oo dhan uu ka xishoon jiray rasuulka calayhi الsalaatu xadaana cubaydullahi bnu mucaad xadaana abi xadaana shucbata an qataada bnu dicaama samica cabdاllahi bn abi cutba yuxadiثu can abi saciid اlkhudriyaxa وxadaثna زuhayr bn xarb ومxamed bn muثنى وaxmed bn sinaan qala زuhayr xadaثna cabdالرaحman bn mahdi can shuba an qataada qala samictu cabdالlahi bn abi cutba yaqulu samictu aba saciidin اlkhudriy yaqulu kana rasuulu الlahi salى الlah alيه waslm nabigu wuxuu ahaa ashadda xayaan xishoodka wuxuu ka dara min alcadraa'i gabadha gashaantida ahoo fii khidriha qolkeedii iyo gurigeedii ku jirta gabadhaan suuq iyo dadorad ah, iyo dhallinyaro iyo midna aan aqoonin oo gurigooda iska joogta siday u xishooto ayuu nabigu ka daraa ka xishood badnaa wa kaana wuxuu idaa kariha shay-an markuu wax naco carafnaahu fii wajhi wejigiisaa ka garan jiray markuu wax nabiga uuna rabin uu arko oo uu xishoodka uu xishooday iyo nacidda uu nacayo wejigiisaa laga garan jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam wixii da ku saabsan iyo shareecada iyo in lagu xadgudbo nabigu kama aamusi jirin waa ka tallaaduu ka qaadi jiray sala allah aleh waali wasalam waana difaaci jiray qowlan wa ficla laakiin waxaa markaasi laga fiican yahay ee aan wanaagsaneen ee muru'ada iyo khiyaarnimada aan ku fiicneen nabiga wejigiisa laga garan jiray haddii la sameeyo xataa isaga inuu sameeyo iskaba dhaafe marka gabdhihii hore dee aad bay u xishood badnaan jireen oo xataa kuwii baadiyaha joogi jiray ee aan xijaab iyo madarasi iyo tarbiye iyo midna soo marin xishoodkaasi waxay shay mafduur calayhinna wax lagu abuuray buu ahaa aad iyo aad u xishood badnaayeen aad u xishood badnaayeen waa akhlaaq xumo iyo afdheerar iyo qosolqosol iyo rag la dhex galay iyo waxaa way iska dhadhowri jireen oo kolley odayaasha hadda way garanayaan markii gabdhuhu iyagoo xoole la jiro nin dhallinyaraa u imaada geedka dhanka kale ka istaagaysaa dhanka kale geedka istaagi marka wixii la weydiinaya halkaas laga wey min waraa xijaab waxaad si fitra waxay u qaadatay fasaluuhuna min waraa'i xijaab geedkii xagga kale ka istaagi iyadoo markaasi isqarinaysa indhaha laabaysa yay hadalkeeda ku hadlaysaa oo ishaaraysaa qofka hadduu wax weydiiyey xaggee reer degan yihiin iyo markaasay dhehaysa xaggaa weeyaan xagga u socodhahaysa yay saasay u xishood bannaan jireen hadda laakiin wixii oo alxamdulilah khayr badanna imaaday cilmi badanna la helay xijaabkii wax uu jiro haddana waxa weeyaan dee waxaa weeye xijaabka waxaa la rabaa inuu xisa wa macnan inuu sida xisiana qofka jirkiisa u qarsoon yahay heybadiisii iyo waqaarkiisii iyo xasiloonidiisii iyo xishoodkiisina uu wato macnihiisi waa inuu wataa macnihiisu way wataa go weynoo laisku daday ama maro weynoo hab laisku siiyey arintu keliya ma aha arrintu waxaa weeye waxaa la socda indhaho la laabo waxaa la socda hadalkoo la dhowro waxaa la socda xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa tasarufaadka xunxunoo la ilaaliyo waxaa la socda in laga dhowrsado meelaha aan wanaagsanayn waxa aan wanaagsanayn in laakiin meelaha laiska qoqosloo la ciyaaro la fara ciyaaro maro weynna la qabo taas macnaheedu xijaab saxa maaha xijaab saxa maaha marka waxaa la rabaa inuu xishoodku waa maadada maadada qofka hagaysa weeye ee waxa xunna ka dhowraysa waxa wanaagsanna ku hagaysa xataa qaala calayhi salaatu wasalaam alxayaau min aliimaan alxayaau min aliimaan iimaankiibuu ka mid yahay qaala xadaanaa zuhayr bnu xarb wacuhmaan bin abi shayba qaala waxay yidhahdeen xadaanaa jariir ibnu xaazimin can lacma sulaymaan can shaqiiq abu salama shaqiiq bnu shaqiiq abu waa'il bnu salamata can masruuq ibnu ajdacin qaal dakhalnaa calaa cabdillaahi bni camar baan u gallay xiina goortii qadima mucaawiya ila alkuufa kuufa markuu mucaawiya soo galay yaan cabdullahi bn camar u gallay cabdullahi bin camar bin caas fadakara rasuula allah nabiga calayhi salaam buu sheegay markuu mucaawiya kuufa mucaawiya dee caasimadiisi waxay ahayd dimishqi bay shaam bay ahayd markaa kuufuu tago ciraaq ah gaar ahaan markii cali iyo intuu eh, eh, radia canhu dhinto xasan uu xilkii ka tanaasulay dowladdoo dhanba gacantiisa ay soo gashay fadakara rasuula allahi sala allah alay sl nabiga soo hadal qaaday faqaala wuxuu yidhi lam yakun faaxisha nabigu ma ahayn xumaan falow iyo xumaan mid ku hadla walaa mutafaxisha mid isku kallifo xumaanta ku hadalkeeda iyo samaynteedana ma ahayn dabeecad ahaadna faaxish oo xumaan sameeya ma ahayn badii'a ah, mutafaxish iska keenkeeno isku kallifana ma ahayn wa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi qaala rasuululah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi inna min khiyaarikum kuwa inigu khiyaarsan axaasinakum waa kuwa inigu wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda qaala cumaan wuxuu yidhi xiina qadima mucaawiya ilaa kuufa markuu soo galay ah, soo galay wey nacam xasanulbisri wuxuu ku fasiray xaqiiqata xusn اlkhuluq badlu اlmacruufi wa kafu اlأdaa wa dalaqat اlwajh tacriif badan buu leeyahay taasaa ka mid a qaala waxadaana abu bakr bin abi shayb xadaana abu mucaawiya wakiixa waxadaana ibnu numayr maxamed bin cabdillahi ibnu numayr xadaana abi xaaw xadaana abu saciid alashaju qala xadaana abu khaalid alaxmar sulayman ibnu xayaan kulhm an acmash bihada isnaad mila baabu tasmiyat tabasumihi nabiga muusoodkiisa calayhi الsalaatu wasalaam wa xusnu cushratihi mucaamaladiisa wanaagsaneed qaala xadaana yaxya bnu yaxya aqbarana abu khaydama can simaak ibnu xarbi qaala qultu lijaabir bni samura waxaan ku idhi akunta tujaalisu rasuula allah nabiga ma la fadhiisan jirtay calayhi salaam oo markuu nabigu calayhi salaam fadhi iyo fursad muu heshay qaala wuxuu nacamhaa kaiiran weliba in badan in badan ayaan la fadhiistay nabiga calayh salaam kaana laa yaquum wuxuu ahaa nabigu kaan kicin min musallaahu meesha uu ku tukaday alladii musallihii yusallii fiihi subxa salaada subax meeshuu nabiga ku tukaday kama kici jirin xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda usoo baxdo halkaasuu fadhin jiray bidikrin ayuu nabiga la fadhin jiray qur-aankii tasbiixdii adkaaru sabaax adkaar tisbaxda la akhriyo oo hadda aad u fara badan adkaaru sabaax hadyiga nabiga ka mid ahayd calayh salaam awal man yudabiq huwa rasuulullah dadka intuu u sheego asagaana ku dhaqmaya alayh salaatu wasalaam fa idaa dalacat markay qoraxda soo baxdo qaama waa kici jiray markay qoraxda soo baxduu kici jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam marka waxaa bannaan inaad laba ragcadood tukato way ku bannaan tahay wa salaatu duxadii qoraxda markay soo baxdo wa tartaficu qiidarumxin qiida rumxin qoraxda ay xoogo kor soo yarkacdo markaasay salaatu duxadu bilaabanaysaa marka xilligaa in la tukado waa bannaan tahay xadiid baa ku soo arooray fii sanadihi maqaal dacfi ku jiro oo salaad la yidhaahda salaatu ishraaq ah, xilligaa in la tukada ah marka salaatu duxa unbaana loola jeedaa faidaa dalacat qaama waa kici jiray wa kaanuu yataxadauun waxay ahaayeen saxaabadu kuwa sheekaysta masaajidka ayagoo tukadoo fadhiya sheekaysan jireen ayaan dembi iyo xumaan ahayn masaajidka mararka qaarkood waa laisweydiin karaa ama adduunye iyo beec iyo becshiri iyo wax saasoo kale aan fayataxadauun faya'khuduuna waxay weliba qaban jireen si gaara usoo qaadan jireen mawduuc ku saabsan fii amri iljaahiliya umuurihii jaahiligii iyo dhaqankii dee duqoydii soo martay tasaruf xumadii iyo dhaqan xumadoodii yaa hadda kaaf kala dheeri ayagoo muwaxidiin noqday oo alla subxaana wa tacaala ku xidhan iyo waxay caabudu jireen markay dib u milicsadaan ayaa wixii laga sheekaysanayo markaasay fa qoslaayaan ah, wax markaan hadda war maxaa si naga ahaa waagaan saa aan korfu fadhinay qubuurta asnaamta aan ag fadhinay ilaahay qayrkii caabudaynay aan waxaan alla ahayn aan wax moodaynay dhooqa aan iska dhoobandhobanaynay mararka qaarkood timir intii la aruuriyo oo meel iskugu keenaa laleeyahay waa ilaahay wax kale markay waayaan markay gaajoodaanna way cunayaan markaasay qoslaayaan markii dambe oo isla yaabeen wayatabasam sala allah alay sl nabig waa maqlaa isagu waa muusoon jiray sala allahu aleyh waali wasalam wa kaana kaiiru tabasum muusood badan buu ahaa nabiga sala allah aleh wasalam baabun fii raxmati nabiy nabiga calayhi salaam naxariistiisii lilnisaai uu naxariisan jiray wa amri sawaaqi iyo kaxeeyaha ninka kaxeenaayay madaayaahunna awrtii iyo geelii haweenkaa lagu waday ninkii kixaynaya amarkuu nabigu amray birifqi inuu u dhimriyo bihinna haweenka ayuu nabiga amray calayhi salaatu wasalaam qaala xaddaana aburabiic azahraani alcataki xamaad bn cumar qutayba bnu saciidin wa abu kamil jamiican can xamaad bn zayd qaala abu rabic xadaana xamaad xadaana ayub can abi qilaab can anas qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay slam fii bacdi asfaarihi safarada qaar uu nabiga la socday wa ghulaamun wiil addoon ah aswadun madow yuqaalu lahu la yihahdo anjasha magaciisa anjasho la dhaho yaxduu uu geel u ammaanayo yaxduu heesaayo geel ammaanayo xaduu waxaa la yidhahdaa waa geela oo maarata loo gabiyo ama loo heeso muxuu ahaa maxaa kaloo la yidhahdaa ya ya hees hees ma laska miya geeloo loo heeso ama loo gabiyo geeladu way garanayaan geela waa loo gabiya loodana waxun baa loo qaadaa ayaguna xataa arileedu waxbay akhristaa qolo walba xoolahooda way yaqaanaan dayib ninkaasoo yaxduu geeli baa la ammaani oo magacyahooda la sheegi oo gabay laiskuu toosino cod wanaagsan lagu akhrino markaasuu deena geeli dhagaqaadi oo fahmi socodkiibaa deena u bixi geela cajiskiibaa ka kacaaya si fiican buu deena u ruqumsinaya oo luqunta u taagayaa markaa geelii fahmada cajiska laga saari faqaala lahu nabiga alai slam baa ku yidhi yaa anjasha anjashow ruwaydaka war tartiib sawqa ka kaxayntaada bilqawaariir qaruuradaha aad kaxaynayso qaruuradaha kaxaynta aad geela kaxaysay ee uu geelu dhaqaaqay qaruuradaha geela saarane haweenkii nabigu ku wadaa haweenkiibu ku wadaa iyo saxaabiyaadki geela qaruuradaha inan soo daadan jajabine azule de hadday soo dhacaan way jabayaan raggi iyo haweenku isku jismi isku jir ilahay kama dhigin isku qaab ilahay ooma abuurin jirkoodu waa kala duwan yahay kanna e, jir loogu talagalay in uu adeeg iyo muxuu waxqabad iyo meelaha waxyaalaha adag tanna waxaa weeyaan waa jir jilicsanoo loogu talaga iyaduna maa yunaasibuhaa ayib marka wuxuu yidhi qaroradaha jajabin inay soo dhacaanoo jabaan ayaa dhici karta madgeelu dee uu ordo ou socdo ama waxaa loola jeedaa xagga sawdkiisa quruxda badan gabdhuhu inay ku ta'afuraan oo ayaga laftirkooda ay fidna soo gaadho ay fidnoobaan oo hadalkiisii iyo sawdkiisii ka jooji labada waa lagu fasiray ka kalaana seexo iyad moodaa qala xadana aburabic اcataki xamid bn cumar wcamr wabu kamil qaluu xadana xamaad can haabit can anas binaxwi qala wxadana camr naaqid zuhayr bn xarbi kilahuma can ibni culayata qala zuhayr xadana ismaciil xadana ayub can abi qilaabata can anas ana nabiya sala اllah alيh wasalam ataa cala aswaajihi haweenkiisii oo geeli saaran oo safar lagu jiro socota wasawaaqu nin kaxaynayana yasuuqu bihin uu ku kaxaynayo qaala lahu liran anjasha anjasha la yidhaahdo oo geeli u heysaayo u dhawaaqay faqaala nabiga wuxuu wayxaka ya anjasha waa yarcanaaw anjashow ruwaydan tartiib sawqa ka kaxayntaada bilqawaariir qaruuradaha u tartiibi kaxayntaad geela kaxaynayso dawaaqaysa eed geel abraha ku kaxaynayso qaala qaala abu khilaaba wuxuu yidhi takallama rasuuluullah nabiga calayh salaam wuxuu ku hadlay bikelimatin kelimo low takallama biha bacdukum qaarkiin hadday ku hadli lahaayeen maanta lacibtumuuha caley aad ku ceebayn lahaydeen hadal qaarkiin hadday ku hadlaan maanta aad ku ceebayn lahaydeen yuu nabigu ku hadlay oo nabiga qaaruuraduna waa dhalada dhalada layihahdaa dhalaa lagu tilmaamay dhalo marka qaruuradaha iyo dhalooyinka ha jajabinine tartiib hadalka uu nabigu yidhi mid kale hadduu maanta ku hadli laha waad ku ceebayn lahaydeen gabdhihii baa qaruurada la yidhi oo saas la yidhi waad dhihi lahaydeen marka waxa weeyaan maaha xaqiraad la xaqirayo ee waxay yihiin oo jidhkooda iyo adkaysi la-aantooda iyo ninku meeshuu ka boodo oo ku kufo ku dhaco waxbana uuna noqonin ayagu waa jajabaya waa budaagmayaan sidaasna waxaa weeyaan dee marka horeba qaabkaas jireec ahe raaxadaa loogu talagalay buu ahaaye maaha dana'a iyo xaqiraad iyaga la xaqiraayo maaha lama xaqiraayo lama yasaayo yasid maaha xagga ayaan loola ordin oo loola soo boodine waxaa weeyaan waa dabeecada iyo dhaqanka ilaahay u abuuray weeyaan meel bay ku haboon yihiin oo ku adag yihiin dabka wad aragtay say ku yihiin caruurta carruurta korintiisay ku yihiin guriga ka shaqayntiisa say ku yihiin howlahaas oo dhan jalad laakiin haddii la dhaho beer ha la falo oo haddii la dhaho muxuu ahaa eh, shaqooyin adadag ha la qabto guri ha la dhiso makanig ha la noqdo howlaha hadee waa u naflacaarinimo inay u samaysa mooyeene dhibaato badan iyo duruuf badan ba arrintaas ayadaa ayay kala kulmaysaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya akhbarana yaziid bnu zuraycin can sulaymaan ataymi can anas bni malikin xaw xadaanaa abu kaamil xadaana yaziid qaala wuxuu yaziid bnu zurayc wey xadaana taymi can anas bni malikin qaala kaanad umu sulaym waxay ahayd umu sulaym waa anas hooyadiis maca nisaa'i nabiy haweenka nabiga calayh salaam bay la socotay wahuna yasuuqu bihina sawaaqun nin sawaaqahoo xoolaha kaxeeya ayaana ku kaxaynaya weliba u heesaya faqaala nabiyullah nabiga ilahi baa wuxuu yihi calayh salaam ey anjasha anjashow ruwaydan tartiibsawqaka bilqawaariir ah, manaa xoola in loo hayso inay bannaan tahay baa laga qabanaya xagga kale oo loo qaado wax loo qaado haddii safar la yahay in mararka qaar gabayo iyo lasoo qaato oo anaashiid lasoo qaato oo way bannaan tahay iyaduna cajiska laskaga saaro cajiska laskaga saaro xaalad walbaba ileen ma aha in lagu jiri karo oo qaab oo cibaad ama muxuu ahaa un dikri ma aha marar waxaa jirta marka naftu ay u baahan tahay xogow in loo yar fursad la siiyo oo yar nashaado yar fahmaysato oo ay waxyaalo kala gasho waa arrin jirta waay markii marka safar layahay oo kale oo la daalo oo kale in layidha war hebel oo noo gabay bal gabayga hebel soo qaado gabay aan iyo xumaan iyo waxba lahayn oo iska xikmo ku jirto in la qaato oo la dhegaysto waxba dhib kuma jiro heesuhu ayagu waxaa loo diidan yahay waa wax jileecah oo qalbiga taabanaya oo haweenkii nujuum iyo haweenkii ka sheekayntooda iyo waxyaaba noocaas oo kalea ah ayay wataan aya waxa weeyaan si kale ayaa loo diidan yahay codka iyo qaabka qalabka ee qalabka lagu garaacayiyo laakiin erayada gabayga ee shicirka waa soo marray kitaaba shicri ayaan ku soo qaadanay waxba dhibaataa ma lahayn haddii wax la dhisaayo sidoo kale saxaabada markay masaajidka nabiga dhisaayeen markii ay qodayeen dhufayskii laxzaab intaba waxay soo qaadeen anaashiid bay soo qaadeen nabigana waa la qaaday sala allah aleh waali wasalam qala xadana ibn muhanى xadana cabdisam xadana hamaam xadana qataada can anas qaal kaana lirasuuli اlahi sala اllah alay slam xaadi waxaa u sugnaa nabigu xaadi nin gabyaa ah geela u gabya xasanu sawt cod qurucsan ayuu ahaa oo geeli baa yaaba dhagaqaadiba faqaala lahu rasulla nabiga alay slam baa ku yidhi ruwaydan ya anjasha waa ka dartay waa ziyadisay tartiib laa taksir hajabinin alqawaari qarurada yacni dacfat الnisa ayuu u jeedaa daciifnimada iyo tabardarida haweenka markii laga hadlaayo qaruurado iyo dhalooyin yuu ku shabahay qaala waxadaanaahu ibnu bashaar xadaanaa abu daawuud hishaam bin cabdilmalik mxuu aha eh, eh, dayaalisi abu daawuud dayaalisi hishaam xadaanaa hishaam hishaam ibnu xasaan eh, can qataada ibnu dicaamah asaduusi can anasin ibni maalikin can nabi sal lam yadkur xaadin xasan sor intaan muna sheegin wallah aclam wsala allah wslam ala nabiyina